ka dambeeyey marka waa dardaarankii iyo iyo dhaxalkii wixii maal ku tacalluqaye intaasunbaa noo hadhay intii geerida ka dambeysay ayuunbaa inoo hadhayo intii baa xaggani la keenay wlfaraa'idu jamcu fariida faraaid ayuunbaynu maqalnaa faraaid waa maxay waa jamcu fariida ereyga fariida markii la jamciyo ayaa faraaid la odhanayaayo waxyaalahan midka dhexda ku leh xaraf saddexaad oo mada oo ziyaada ah leh ayaa sidaa loo jamciya risaala markaad jamcinaysaad waxaad odhanaysaa rasaail markaad jamcinayso fariidana waxaad odhanaysaa faraaid marka wixii noocaasoo dhan ah saasoo kale ah faciila iyo ficaalah iyo maaragtay waxa weeyaan facuulah iyo wixii lamidka ah marka la jamcinayo baa sidaa loo jamciyaayo facaail baa lagu jamciya haddaba fariida jamceedii weeyaan faraaidku fariidana maxay tahay bimacnaa mafruuda fariidana macnaheedu mafruuda ayay markaa la mid tahay oo mafruudana min alfardi iyadana fardi baa laga keenay bimacna taqdiir fardigaasoo jaangoyn ah ama qadarid markaa fardigu waa qadarid fariida oo bimacnaa mafruuda ahna waa tii la qadaray weeyaan faraaid markaa jamac bay noqonaysaa waa kuwii la qadaray oo dhaxalka dee ilaahay subxaanahu watacaala baa qaybiyey oo qadaray oo qiyaasay qof walba intuu leeyahay kaasi nus buu leeyahay kaasi rubuc buu leeyahay kaasi umuun buu qof walba intaa loo sheegay fariida baa la odhanaya yani waa in la qiyaasay oo la qadaray weeyaan qofkaasi loo magacaabay idan faraaid waa dhaxalkaa ilaahay uu kala sheeg sheegay kaana intaasiyo kaana intaasiyo kaana intaasiyo uu yidhi dhaxalkii waxaa ka mid a qayb aan la sheeg sheegin oo qofku intuu qaadanaya aan la sheegina baaqiga uun la yidhi kuwa iyaga dee faraaidkii ma noqonayaano kuwii qiyaasnaa ma noqonayaan laakiin haddana cilmigii o dhan cilmigii dhaxalko dhanba ama baabkii kitaabkii dhaxalko dhanba faraaid unbaa la yidhio waxa weeye waa waxay odhan jireen baaba ilaaqi اljuزi wa iraadat اlkuli qayb dhaxalkii kamidii maadaama uu faraaid yahay in qiyaasan oo qadaran uu yahay wixii oo dhanba magacbaa looga wada dhigay dhaxalkii oo dhanba saasaa markaa faraaid loogu magacaabay oo magac guud u noqdo wاlfariidatu sharcan waa kan fariidadu sharci ahaan ismu nasiibin muqadarin waa nasiib ama qayb qadaran oo jaan go-an limustaxiqihi oo ciddii lahayd loo magacaabay oo loo sheegay loo qadaray magacii ay lahayd wey marka intaa qadaraniba magacaa fariida ayay leedahay walwasaaya wasaayaagu ma ereyga alwasaaya af carabiga waa jamcu wasiyatin wasiya jamceedii oo wasaayaabaa lagu jamcinaya de waa sidii ti uno fariida sidii faraaid loogu jamciyey unbay tanna wasiyana isla saasoo kalea loo jamciye laakiin waxyaalaha galo isbedbedelaa ku dhacay iyada oo wasiya iyada laftoodu waa faciila sidii fariida oo kale marka markii la jamciyo dee ya-dii dhexe loo bedeli tii dambena sideedeetana wasaaii bay noqonaysa markaad faraaid sideedoo kale u jamciso wasaaii sideetana waxay odhanayaan wasaaiyu weyaa markii de la godo hamzihiibaa la fadxiyey bay yidhaahdaan litakfiif deetana maxay noqotay wasaayu markaasi qaacido sarfigii timidoo taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat alcilatu alifan ya deetana maxaa dhacay wasaa wasaa aabay noqotay markaasaa waxaa iyadana ku dhacay baa la yidhi laba alif oo hamza udhaxayso hamsihiina alif kumego saddex alif bay wakaanayaan baa layi markaa way daciifaysa saddex alif bay wakaanayaan saddex alifna dee iskuma xigi karayaan deetana hamsihiina ya baa loo bedelay deetana muxuu noqday wasaaya shaqo dheer markii la soo qabtay kadib dabcan carabtii ugu dhawaaqday iyagu dee waxaasoo shaqo amay ogeynba iyagu si otomaatig iyunba iyagu ay wasaayaa u yidhaahdeen laakiin qolyihii sarfiga ayaa de bal waxaana qaabku usoo dhismay ka shaqaynayo sidaa yii markaa iyaga lafteedu asalkii hore dee sidii faraaid fariida faraaid loogu jamciyey ayuunba iyaduna lamid ahay jamcu wasiyati weeyi min wasaytu shaya wasaytu shaya baa laga keenay shaygiiba wasaytu shaya bishay idaa wasaltahu bi shaygii baan ku qabtay ama la xidhiidhiyey waa markaad isku xidho ayaa markaa wasaahu bihi la yidhaahdaa markii markaa dardaaranka ay noqonaysayna awsaa baa la yidhahdaa ama wasaa oo waxaa la yidhi yacni qofku mucaamalaadkii iyo tasarufaadkii uu tasarufaya adduunka intii uu noolaa ayuu intan dardaarankaana kusoo xidhiidhiyey oo iyadu geerida kadib bay dhacaysa markaa maxay isku la xidhiidhsan tahay mucaamaladiisii hore intii uu noolaa ama wixii uu sadaqaysanayey bay iyaduna la xidhiidhsantao saasaa markaa wasiya loo yiriyo waa waa laba isku xidhan weeyaan walwasiyatu sharcan sharci ahaan wasiyadu tabarucun waa sadaqaysi ama tabaruc lala baxayo bixaqin wax markaa xaq loo lahaayoo lala baxayo oo lagu tabarucayo mudaafin mudaafun bay ku fiicantahy idin uu jaraya mudaafun bay ku fiicantao tabaruca ayaynu ka nacteenin aqaanu bujayr inuu bayjuurigu qaban doono mudaafun tabarucaasoo loo tiiriyey wey limaa bacda almowt geerida kadib waa tabaruc aada xaq ku tabarucayso tabaruca waxaa loo tiirinayaa uu dhacayaa geerida kadib iminka ma dhacayo waxaad leedahay markaan geeriyoodo gurigaygaa iskale ama hebel haloo waxa weeyaan eh, ha la siiyo ama masaakiinta ha loo waqfiyo marka tabaruci goormu dhacaya tabaruci wuxuu dhacayaa geerida kadib marka tabaruc ayaa wuxuu yahay mudaaf lima bacda almowt walwaarisuuna min arijaali raggii dhaxalka lahaa almujmaci calaa irihim raggaasoo laysku waafaqsanyo culammadu aanay ku muransanayn dhaxalkoodu casharatun bilikhtisaari toban weeyi markaynu isku duuduubno aynu soo koobno wa bilbasti markaynu ballaarinana khamsata bay noqonayaan ragga dhaxal kale ee aan muran ku jirin dhexalkoodu haddaynu isku duuduubno buu waa toban haddaynu balballaarino kala faahfaahinana waxay noqonayaan shan iyo toban wacada musanifu casharata sheekh waa abu shujaac tobankii ayuu duuduubka ahaa buu tiriyeyoo biqowli hadalka weli uu ku tiriyey aalibnu waa inankii meydku dhalay wabnulibni iyo inankii meydku awowga aabbow ahaa wainsafala haba fogaada kaasi waa sii durkeen haba hooseey walabu aabbihii waljaddu awowgii wain calaa awowgii haba fogaada hadduu doono awowgaagii koobaad awowgaagii labaad kii saddexaad ee xagga aabbaha waa inay ahaad waa inuu ahaado walahu walaalkii xag hooyo ag aabbo xag aabbo xag hooyo intuba wabnulakhi iyo inankii ad adeerka u ahayd ee walaalkaa dhalay ibnulah inankii walaalkaa dhaleed ama adeerka u ahayd ama edada u ahayd haddaad qof dumara tahay isaguna dhaxalkii uu ku dhalay laakiin waa in aabbihii aad xagga hooye xagga aabbaba ka walaala ahaydeen ama aad xagga aabba ka walaala ahaydeen kii aad xagga hooye ka walaala ahaydeen caruurtiisii dhaxalkii waxba kumale wain taraakaa buu yidhi hadduu doono haba sii durko haba sii fogaado oo walaalkaa ku awowga u yahay ama awowga labaad u yahay isaguna dhaxalkii wuu soo gelaya hadaan la xijaabin walcammu adeerkii ay aabo xag hooye xag aabboba ka walaala ahaayeen ama ay xag aabo keliya ka walaala ahaayeen wabnulcammi iyo adeerkaa aynu sheegnay inankii uu dhalay wain tabaacadaa haba fogaadaan adeerka iyo ina adeerkube adeerka iyo in adeerkuba ha fogaadaan adeerka laftiisuu fogaan karay oo adeerkaagii aabbahaa la dhashay iyo adeerkaagii awowgaa la dhasha ee aabbaha adeerkii ah isna waa adeer fogow iyo adeerkaagii ka sii sarreeyeen awowgaa awowgaagii labaad la dhasha isna waa adeerkaa un markaa waa adeerkii unbaa kala dhow inankiisiina de isagu sii fogaan karaya wazawju iyo de ninkii haddii haween dhimatay ninkeedi kii tobnaadna wuxuu noqonayaa walmowla lmuctiqu sayidkii oreeye haddii qof ka dhintay qof la xoreeyey uu ninkii xoreeye sayidka u ayaa ku tobana duuduubkii waa intaa an baa maqanoo markaa marka la kala saaro waxbaa isku laaban iminka marka la kala fidiyo ayay shantu ka soo baxayaanoo walaalkaa iminka aynu midka tirinay saddex buu noqonaya oo shaqiiqiyo walaal aabbiyo walaal hooyuu noqonaya inaguna midunbaynu tirinay marka halkaa laba kala ku laaban sooma ibnulakhaa ama inankaa walaalkaa dhalayna midun baynu tirina isna laba u kala kacayaayo dee inuu dhalay walaalkaagii shaqiiqa ahaa inuu dhalay walaalkaagii xagga aaba markaa isagana labun ahaa midun baynu tirinay mid kale inoogu dar labadii soo saddex ma noqonaya halkaasi adeerkaasina isagana midun baynu tirina dee labuu noqonaya adeer shaqiiqa iyo adeer xag aabbo maaratay aabba ay ka walaala yihiin ayuu kala baxaya mid kalea saddexdii ku biiraya marka maxay noqonaysaa afar kii shanaadna waa ibnulcam koisna labadaa u kala kacayad ibnulcam shaqiiq iyo ibnulcam lab buu isna noqonayaa shantii halkaasay ka soo baxaya walow ijtamaca hadday kulmaan buui kullu rijaali faqad raggii dhaxalka lahaa oo dhammi hadday wada kulmaan keligood keligood maxaa yani dumar ma jiraan haddii rag raggii dhaxalka lahaa dhammaantood isu wada yimaadaan iyadoon meeshaa dumar jirin waria minhum alaaatu saddex unbaa dhaxli wixii kaloo dhan waa la xijaabayaayo dhaxalkii waa laga hor joogsanaya alabu aabbihii weligii lama hor istaago walibnu iyo inankii meydku dhalay isagana weligii lama hor istaago wazawju faqad iyo zawjkii qofka dhintay dee gabadhun bay noqonaysa ilan markaynu nidhi raggii oo isu wada yimid dhaxalka lahaa raggii dhaxalka lahaa maxaa ku jira zawj baa ku jira zawjna goormaa la arkaa mar zawja dhimatay uun marka mar haddaad raggii oo dhan isu wada yimid maca zawjkii baa ku jira weeye macnuhu dumar baa dhintay gabarh baa dhimatay markaa zawjkiina kol haduu isagiina uu joogo isna lama hor joogsado markaa saddexdaasi ayuunbaa dhexlaya wixii walaalihii iyo kuwii ay dhaleen iyo adeeradii iyo ilma awowga laftiisii inankii awowga loo ahaayo waxaasoo dhammi dhaxalkii waxba ku yeelan maayaan waa loo yar qadhiidhayaayo dee maarata ishooda si laysaga duwo unba waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataama farsuquuhum minhu waquluu lahum qowla macruufa xoogaa yar baa layska siinaya layskaga jeediyo walaa yakuunu lmayitu meyidku ma noqonayo fii haadihi suurati markaynu qaabkaa u dhigno raggii oo dhan baa kulmay ila mraatan de qof dumarunbuu noqonayaa meydkii kolkaynu dhaan raggii dhaxalka lahaay oo dhan baa isu yimid dee zawj baa ku jiray zawj markuu ku jirana dee gabadhunbaa dhimanaysa wlwaariaatu min anisaai dumarkii dhaxalka lahaa almujmacu calaa irihina waariaadkaynu ka nacteeganayna almujmacu waariaadkaasoo almujmacu calaa irihina dhaxalkooda laysku waafaqsanyaho maaratay aan khilaaf buran ku jirin sabcun toddoba dumara weey bilikhtisaari markaynu isku duuduubno wa bilbasti haddaynu ballaadhinana casharatun toban bay noqonayaan iyaguna wacadalmusanifu sheekhu wuxuu tiriyey asabca toddobadii duuduubka ahay fii qowlihi buu ku tiriyey albintu inantii meydku dhalay wa bintulibni iyo inantii meydku awow aabba u ahaa ama ama ayey aabbade ila hadday qof dumarka dhimatana bintulibniga ayey aabbay unoqonaysa inagu markaa tusaa markay fasirayna inta badan qaab loo yar fahmi karo baan u sagnaa laakiin in suuradaha qaarkood inaga baxaan baa laga yaaba marka bintulibni yani waa qofkan dhintay inankiisiibaa dhalay wey waa inan qofkan dhintay meydka inankiisu dhalay marka hadduu meydkii dee qof dumara yahayna ayey bay noqonaysa hadduu rag yahayna awow buu noqonaya aabbo ama ayey aabbay noqonaysaa waa bintulibni markaa inankii meydka inantiisii e, wey wain safala wain safala haba hooseeye wuxuu leeyahay fii ba wain safrad sabab wain safara bixadfi lmusanaat ila akhirihi waa iska caadi hadii wain safarad la yidhaha lafteeda hadday inantu hooseyso bay joori wax ka soo naqlinayaan wadaadkani tacliiqii wain safara iyo wain safarad labada labadaba waa la tawjiihin karaya wain safara ayilibnu inankan meydku dhalay hadduu doono haba sii fogaadee inantuu dhalo dhaxalkii waxbay ku leedahay ama wain safarad inantaasi haba durugsanaato ha fogaato laakiin raggay waxay soo tirsanaysaa waa inay rag u yihiin oonay dumar soo tirsanin walummu hooyadii meydka ayaa iyadoona dhaxalkii wax kula de waljaddatu ayaydii meydka ayaan iyadana dhaxalkii de waa dadkii dhaxlayaashii kamid noqonaysa waluktu waxaa kaloo iyaduna meesha soo gelaysa walaashii meydku maarata la dhalatay xag hooyo xag aabbo labadaba wazawjatu ta lixaad waxay noqonaysaa zawjadii meydka xaaskiisii waalmawlaatu lmuctiqatu ta u dambaysaa waa sayidadii xoraysay qofkan dhintay qof la xoreeyey hadduu ahaa oo gabadi ay lahayd oo gabadi ay xoraysay iyaduna dhaxalkii de way soo gelaysa walow ijtamaca kulu nisaai dumarkii dhammaantood hadday kulmaan faqad iyagoo dumar sooca ah oo raggii dhexlayaashii aanay waxba ka joogin dumar unbaa ninkan maydkaa dhexlaya dumarkuna wixii o dhan bu isu yimaadeen oo toddobadii aynu sheegnayba way isu yimaadeen dabcan tobanka sida loo soo saarayana waad garanaysaa dee bintadu iyadu waa mid keliya bintulibnin waa mid keliya ummadu waa mid keliya jaddadii labay noqonaysa ayeydii ayey hooye iyo iyo ayey aabbay noqonaysa walaashiina saddex bay noqonaysa markaa saddexdaa mid baynu hore u tirne laba ka soo qaad ayaydana xabad baynu hore u tirne mid kale kaso saddexdaasaa ku beela toddobadii tobankaasay noqonaya haddaba walow ijtamaca kulu nisaai dumarkii oo dhamme hadday isu yimaadaan dhaxalka lahaa faqad iyagoo soocahoo rag aanay ku jirin waria minhuna khamsun shan dumaraa wax ka dhaxay oo waa shantee albintu inantii meydku dhalay way dhaxlaysa wa bintulibni buu inantii meydku awowga u ahaana ama ayada u ahaana iyaduna ayada aabbo ama awowga aabbo iyaduna way dhexlaysaayoo lama riixayo buu yidhi laakiin waxaa khasaba in bintadaasi ay keligee tahay hadii halkaa inanta meydku ay laba hablood noqdaan dee tani meesha soo geli mayso waayo wax casabeeyaana ma joogaan dhaxalkii kalena waxba kuma yeelanayso walummu iyo hooyadii oo iyadana aan marnaba la hor joogsan wazawjatu xaaskii ninku ka dhintay iyadana weligeed lama hor wal ukhtu shaqiiqatu iyo walaashii meydka ee shaqiiqadahayd xag hooye xag aababa kala walaala ahayd taasaa iyaduna meeshan soo gelayso dumarkaasi ma hor joogsan karaan meeshiina ragma joogo taa iyada nin uunbaa isku gudba ukhtadaa shaqiiqada ah waxa isku gudbi lahaa un aabbihii nool yahay ama inankii meydku dhalay ama inankii awoga u ahaa isku gudbi lahaayo ka hor joogsan lahaa kol haddaan rag joogin dumarkani si ay uga badsadaanba laakiin ma hor joogsan karaan walaa yakuunu lmeyitu meydku noqon maayo fii haadihi suurati marka masalada sidaan u dhigno suurada noocana ilaa rajula danirun buu noqonaya ilan meeshii zawjaa ku jirta kol hadday zawja ku jirto dee ninkeediibaa dhintay buui waman laa yasqutu cidda aan dhacaynin ee min alwarasati dhaxlayaasha ka midii eh, bixaalin sinaba aan u dhacayni xaaladba aan dhacayni khamsatun waa shan dadka aan marnaba la xijaabin ee mar walba iyagu dhaxalkii wax ku lihi hadday joogaan waa shan qolo azawjaani ay zawj gabadha ninkeedii mar walba dhaxalka ninka xaaskiisiina mar walba dhaxalkii waxbay ku leedo qof isku gudbi karaa ma jira baa leeyahay oo meesha maarata u diidi kara dhaxalkii walabawaani labadii waalid eeyalabu walummu wey waa aabbiyo hooyu iyagana haddii iyaga wax kale aanay ku imanin qof hor joogsan karo oo dhaxalka u diidi karaa iyagana ma jiro wa waladu sulbi iyo inankii ama inanti walad hadii la hado araaidka inan iyo inaniba way soo galaan marka waa waladu sulbi waa caruurtii meydku dhalay ee dhabarkiisa ka soo go-ay wey waladu sulbi marka la waa marat meesha lagu saaraya kuwii awowga u oo de kuwaasi de isagii markaa way ka duursana waladusulbi lama idha waladusulbi waa wixii isaga dhabarkiisa toosuga soo go-ayo waxa waa kuwii isagu uu dhalay weya dakaran kaana ama lab ha noqdo ilmahaasi aw una ama dhidig markaa saasuu sheekhu dhigo shantii saasuu ka dhigay waxaase ka qurxoonay inuu yidhaahdo aabbe iyo hooyo iyo binti iyo ibni meydka inankiisii iyo inantiisii iyo dee waxa weeye axadu zawjayn kolba kii jooga kolba kii jooga lama xijaabo waman laa yariu bixaalin sabcatun cidda aan iyagu weligoodba dhaxalka soo gelin toddoba wey toddoba iyagu dhaxalkaba ma soo galaan oo de waxbaa sifaa ku gudban qofbaa isku gudbay maaha sifo ayaa ku gudbanoo sifadaa ilaa meesha ka baxdo dhaxalkii ma helayaan alcabdu addoonkii iyo wal amato addoontii walow cabara hadduu sheekhu uu cabiri lahaa biraqiiqi halkuu alcabdu ka yidhahdo alraqiiq odhan lahaa kaana awla saasaa fiicnaan lahayadoo raqiiq hadii la yidhaahdo addoonkii addoontuba way soo gelayaan oo waa qof adoona raqiiq waa qof adoon marka qofkii adoonkaa dee gabadhna noqon karaya ninna wuu noqon karaya marka inuu raqiiq yaraabaa ka filan waayo alcabdu de waa ninkii unbuu noqonaya marka qofkii adoonka ahaa aabbaba ha noqdo hadduu doono ama weladkii aad dhashayba ha noqdo hadduu adoon yahay dhaxalkaagii waxba kuma le wlmudabaru wa umulwaladi wlmukaatabu saddexdana addoommuhunbay ka mid yihiin laakiin calaamado gaaray leeyihiino saasaa markaa magac gaaraa loo sameeya mudaberku waa addoonkii uu sayidku yidhi markaan dhintu xor yahay haddaan dhinto ninkaasi waa xor buu marka iyo isagiioo aan weli xoroobin baa addoonkan aabbihiibaa maalan xor ahaayo aabbihiibaa dhinta isagoon weli sayidkiisii dhiman dee ninkani ma xoroobin waxba dhaxli maayo ilaa uu ka xoroobo dhaxal yeelan maayo wa ummulwalad ummulwaladna iyadana horeynu soo aragnay waa adoontii sayidkeeda urka u yeelatay iyana markuu isagu dhintay xorowdaa marka intaanay weli xoroobin de waa adoono waxba dhaxli mayso walmukaatabu mukaatabkuna waa adoonkii sayidkiisu uu kula heshiiyey heshiisuu la galay intaa iyo intaa iska bixi waqti hebel taarikh heblaye taarikh heblaye ku kala bixi markaad soo dhammaystirtana xor heshiiska noocaasi ninkii isagii sayidkiisa udhexeeyey weeyaano isna ilaa intuu intii soo dhammaystirayo dee waa addoon oo intaa wixii dhintay qaraabadiisaa dhaxli maayo wa ama aladii kii miya isagu bacduhu xurun barhkii xor ahaa idaa maata hadduu ka dhinto can maalin isagu hadduu adduun ka dhinto malakahu oo ku yeeshay bibacdihi alxuri qaybtiisa xorta ah warisahu ka dhaxlaya qariibuhu lxuru ciddii markaa qaraabada u ahaydee xorta ahayd baa dhaxalkiisa yeelan wa zawjatuhu xaaskiisii hadday iyaduna xor tahay iyana ku yeelan wa muctiqu bacdihi iyo sidoo kale dee barkiisan xortaa ninkii xoreeyey isaguna haddii uu de joogo ama mawaaladiisii ay joogto iyaguna waxbay ku yeelanayaan waxaa jira adoon mubacad laydha mubacad waa adoon barxor ah kaa barxorkii isaga laftiisu waxba ma dhexlo ilan imika ka hadlayni addoonkii wax ma dhexlayaa waynu ka hadlayni dhinac kalu ka soo gala imikee laakiin mubacadka laftiisii markaad qaabkan u wado addoonkii wax ma dhexlo mudabarkii wax ma dhexlo markaad leedahay mubacadkiina waxba ma dhexla isaga laftiisu isaga laftiisu qaraabadiisii dhaxalkooda male laakiin isagu xooluu leeyahay maadaama uu ninkani barxor yahay de qaybtiisaa xortaabuu wax ku yeelanaya markuu soo shaqaysto wixii uu soo shaqaystay waxaa kala goosanaya isaga iyo sayidkiiso sayidkiina qayb buu yeelanaya qaybtii kalena isagaa loo sayidku uguma iman karo marka intiisaasi dee hadday u taranto sayidkii shaqa kuma laha hadhow hadduu dhinto dadkii dhaxalkiisa lahaa ayaa dee dhalayo oolihii markaa dhaalkiidhaalahaan qaadanay marka isaga waa la dhaxlaaye mubacadka isagu laakiin waxba ma dhaxlo waayahay wlqaatilu kii markaa wax dilay meydka kii dilay isna dee dhaxli maayo laa yariu minman qatalow qofkii uu dilay dhaxalkiisii waxba ka qaadan maayo sawaan waxaa isku mida kaana akaana ha noqdo qatluhu dilkau ninkan dilayaa madmuunan mid mag magdhow ka waajibayo am laa ama yaanu noqonin ama garha ku dilo ama gardarre e wey ama garha ku dilo ama gardarraha ku dila ninkii uu dilay haddana xoolihiisii u daba mari maayo baan oo intuu isagii dilay haddana xoolihiisii wax ka qaadan maayo dhaxalkii waxba kuma laha xataa kii markaa gar ku dilay oo ka gar ku dilayaa waa kee dee waa walaalkiiyo maalan ama aabbihii dilay ama hooyadii dilay ayuu yidhi hala qisaaso soo hooyaday muu dil hala qisaasa buu la qisaaso waa walaalkaya haddaba dhexalkiisiina igu soo wareejiya odhan maayo markaa gar ku dilay laakiin dhaxalkiisii ma gelayo wy sawaan isku mid ah, kaana kaana qatluu dilkiisu ha noqdo madmuuna mid magdhow magdhow ka waajibo oo yacni gardarra ah weeye am ama yaanu noqon mid magdhow ka waajibo mid gar ah ha noqdo wey wlmurtadu murtadkiina isna waxba ma dhaxlo kii ridoobay wa milu waxaa lamid ah azindiiqu zindiiqaa lamida zindiiqu waa ayo wa huwa man mid weeye yukfil kufra gaalnimo qarsanaya wa yudhiru lislaama muslimnimo muujinaya oo marka liwaraysta ama la ydhahdo maxaa tahay maanugu muslim baan ahay laakiin haddana markuu kolba waxbuu soo qoraya intaas ama facebook kusoo qora ama meel kala kusoo qore wuxuu soo qoraya mar walba bal hadda ila eega arrintan kolkaasu axkaamtii shareecada isagoo kolba maalinba doonaya muslimiinta inuu waxoodii ka shakisiiyo maalin xadka riddaduu soo dhigaya maalin rajmiguu soo dhigaya iyo caqliga ka yarshaqaysiiya buu leeyay marka gaalnimaa u qarsoon laakiin de wuu baqayaayo ma sheegi karayo wuxuu isku dayayaa laakiin inuu muslimiintii diintoodii ka shakigeliyo marka la weydiiya lahado adigu horta iscadday maxaa tahay ma anigu muslim baan ahay buu laakiin dee caqligaan ka shaqaysiinaya maandoon baana maankaygaan doonaya inaan ka shaqaysiiyo markaa wax badan baa halkaa kusoo dhuunta waa inaad saa ula socoto zindiiq baa la yidhaahdaa zindiiq baa la yidhaahdaayo gaalnimadii wuu qarinaya laakiin si maldahan ayuu kolba kuugu soo dhigaya waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu horta nebi maxamed muxuu caabudi jiray intaan waxyiga lagu soo dejiy qaar baa imika waxaa soo qora markaa waa sandaadii de markaa walatacrifanahum fii laxni اlqowm ila wuxuu muugtay isma qarin karayo kolba waxba waa ka soo booday indiiq baa la yidhaha kaa indiiqayhina isna wabama isna waxma dhaxlo isagana lama dhaxlo dee muslimba maaha wa ahlu milatayni kuwii markaa laba diimood kala qabay ee kala haystay iyaguna isma dhexlaan buuri falaa yariu saas awgeed ma dhaxlayo muslimun muslimkii ma dhaxlayo min kaafirin gaalkii waxba kama dhaxlayo walaa cagsu taa cagsigiisuna iyaduna waa saasoo kale oo saasoo kale noqonaysaayo yani isaguna ma dhaxlayo wey gaalkiina muslimkii ma dhaxlayo wayarisu lkaafiru laakiin gaalku wuu dhaxli alkaafira gaalkii kale wain ikhtalafat milatuhuma kala miladba ha noqdaan hadday doonaan kala diinba ha noqdaan ka yahuudiyin wa nasraani yahuudi iyo kiristaan oo kale hadday qaraabo yihiin way isdhaxlayaan shaafici agtiisa oo de waxa weya hadday gaalo isla yihiin waa isku haldiinu waxba ayaanay inoo kala qaadqaadin wey walaa yariu laakiin waxaan dhexlayn xarbiyun xarbigii gaalkii maaragtay aan nabad aynala saxeexan min dimiyin gaalkii markaa dimiga ahaa inaga ynagu dhex noolaaye aynu nabadgelyada siina ee jizyada laga qaadayey waxba kama dhexlayo hadduu dimigii dhinto xarbigii ma dhexlayo wa cagsu cagsigiina waa saasoo kale hadduu xarbigii dhinto dimigii ma dhexlayo markaa waxaynu shariyaynaa in ay markaa ama wada xarbiyin yihiin ama wada mucaahadiin iyo markaa ay isla yihiin laakiin haddii midna uu magangelye leeyahay inaga markaa magan inoo yahay oo dimi inoo yahay o jisyadii bixinayo midna uu inoo yahay markaa xarbi inoo yahay oo dagaal inaga dhexeeyo ki dagaalku inaga dhexeeyey kii nabaddu inaga dhexaysay dhaxli maayo ee inaga inagu dhex noolaa waa saasoo kale wlmurtadu kii murtadka ahaa laa yariu min murtadin murtad kaloo dhintay ma dhaxlo laba isqabay hadday ridoobaan oo markii la qabtay midi dhinto kii kale ma dhaxlayo war waa murtada waa laba murtada ha isdhaxlaan la odhan maayo waayo murtadkan xoolihiisu waa danguud waaba la wareejiyaa un kol hadduusan ku dhintay riddadii ku dhinto xoolihiisani waa danguudo waxaa lagu shubayaa uun bangiga dowladdaa lagu shubaya marka qaar murtadiina laga yaabaa in maka la yska dhexlo dadkoodii nin la yaqaanay oo hadduu doono maarata baasha aan qarsan jirinba ayaa maalintuu dhinto dhulkiisii dadkiisii u xaadiraya arrintaasi sax maaha waa in markaa dan guud laga dhiga wixii uu ka dhintay ninkani oo markaa bangigaa ummadda lagu shubo walaa min muslimin muslimna ma dhaxlo murtadku walaa min kaafirin gaal asliyana ma dhaxlo markaa murtadku waa ka ugu daran weyn kuwan kaloo dham yahuudigii yahuudigii buu dhexlayaa iyo kiristaankii iyo wanagii niri kii dimigaa dimigiibuu dhalaya xarbigii ataa dagaalku inaga dhexeeye arbigii kale dhalaya laakiin waxa ugu ayaan darini waa kaa murtadkaa murtad kalena dhali maayo muslina dhali maayo gaal kale ama xarbi ha noqde ama dim noqdeena dhali maayo wa aqrabulcasabaati waaya casabaadkii casabaadku waa ayo waa dadkii dhexlayey isagaa inoo sheegi doonee baaqiga dadkii qaadanayay weeyaan ayaa casabo la yidhaahda casabadii waxaa ugu soo dhow buu yidhi wafii bacdi nusakhi alcasabati mufrada baa ku qoran casabada waxa uu soo dhow waa istegayaanu wa uriida waxaa loola jeedaa man laysa lahu waa qofka aan lahayn xaala tacsiibihii markan uu casabada yahay xaggaa casabanimada markaynu ka eegno sahmun qori ma laha muqadarun qiyaasan oo min almujmaci calaa eh, tawriiihi man kaasoo ka mid ah qofkaa aan waxaa lahaynoo ka mid ah min almujmaci calaa tawriiihim kuwa lagu ijmaacsanaa inay dhaxalka leeyihiin dadkii lagu ijmaacsanaa inay dhaxalka leeyihiin rag iyo dumarba ha noqdaan kay doonaane ciddooda aan markaa sahmi ama qori qiyaasan oo qadaran aan lahayn markaynu ka eegno xaala tacsiibka inuu markaa casabo yahay dhinaca markaynu ka eegno kuwaasaa casabo la yidhaahda wasabaqa bayaanuhum dee waa inagii markaa kuwa lagu ijmaacsan yahay dhaxalkooda waa inagii soo sheegnay buui wainama ctubira sahmu sahmiga muqadarkaa ah waxaa loo fiiriyey xaala tacsiib xaaladda uu casabada yahay baynu nihi oo yani waxaan uleeyahay buu le man laysa lahu xaala tacsiibii xaala tacsiibiida waxaan ugu daray buu leeyahay liyadkhula alabu waljaddu si aabbaha iyo awow ay u soo galaan tacriifka fa ina likulli minhumaa mid waliba oo labadooda ka midii wuxuu leeyahay fi ayri tacsiib marka laga eego xaalada tacsiibka waxaan ahaynoo de mar baanu aabihii casabo ahayn oo markii de inaan joogo inaan maalan meydku dhalay ayaa jooga oo isaguna de markaa noqonayo isagiina waa jooga isagu markaa de wuxuu qaadanayaa uun dee sahmi muqadaroo sudus buu qaadanaya lix meeloodoo meel buu qaadanaya halkaasuu ka baxaya baaqiga inankaa qaadanaya markaa xaaladdaada isagu waxa weyaan xaal tacsiibkii kuma jiro xaaladii casabanimo wax ku dhexlayay ma aha uma cadda musanifu sheekhu wuxuu tiriyey alaqrabiyata dhawaanshihii wa aqrabulcasabaat casabadi waxa ugu dhow buu yii marka alaqrabiya waa ugu dhowaanshaha ugu dhowaanshihii buu inoo tiriyey se kala horeynayaano fii qowlii hadalkiisa uu yidhi alibnu inankiibaa ugu soo horeeya inankii meydku dhalay ayaa namber kow ah xaggii casabada isagaa ugu soo horeynaya uma bnuhu isagii haddaanu jirin inankaasi inankii uu sii dhalay ayaa markaa ku soo xigay kaana haddii la waayo uma alabu oo wax markaa inan ku soo abtirsado meydkii haddii la waayo markaasaa aabbihii uu markaa casabadii kale ka soo wada horeynaya uma abuuhu awowgiibaa ku xigaya awowna markii la waayo ayuu uma alahu liabi walummi walaalkii shaqiiqa ahaa markaasuu soo gelaya uma alahu liabi hadii shaqiiqii la waayona walaalkii xag aabbaa soo gelaya uma bnu اlakhi lilabi wاlummi kaana haddii la waayo walaalkii shaqiiq ahaa inankii uu dhalay ayaa soo gelaya kaana haddii la waayo uma bnu اlakhi lilabi walaalkii xagga aabbo inankii uu dhalay ayaa markaa isaguna ku soo xigay ilaa aakhirihi marka waqowlu hadalka uu yidhi uma alcammu kadib baa haddana adeerkii uu ku soo xigaya isaguna calaa haada tartiibi iyadoo loo tartiibinayo adeerkana saas oo kale oo dee adeerkii shaqiiq hadii la waayona adeerkii ay aabba xagga aabba un ka walaalaayeen lagu xigsiinayo haddii la waayo in adeerkii adeerka shaqiiqii dhalay lagu xigsiinayo haddii la waayona in adeerkii adeerka liabkii uu dhalay lagu xigsiinayo saas adigana u waraysa uma alcamu calaa hada tartiibin uma bnu adeerkiibaad saa u tartiibinoo shaqiiqaadka kale ka horraysiin uma bnu haddana inankiisii ibnulcamkiibaad ku xigsiinoo isna saasaad u kala horraysiin wey ay fa waxaa la horraysiinayaa buu la jeedaa hadalkani alcamu lilabaweyni adeerkii shaqiiqa ahaa ayaa la horreysiin uma lilabi haddana adeerkii xagga aabbo uma banulcami kadaalika haddana ilmaadeeradii iyagana saasoo kalea loo tartiibin uma yuqadamu camulabi min alabaweyni marka adeerkii iyo ilmaadeeradiiba marka la waayo baa waxaa lagu soo xigsiin camulabi aabbo adeerkii aabbo adeerkii oo min alabaweyni shaqiiqa oo yuu shaqiiq la yahay dee awowga ilan aabba adeerkii yuu walaalla noqonayaa dee awowu walaalo noqonaya soo ma aabbaha adeerkii awowgaabuu walaallo yahay marka awowgaabuu walaal xag hooye iyo xag la noqonaya kaasaa la horreysiinaya haddii kaa la waayo uma min alabi aabba adeerkiisii ay awoowo xagga aabo keliya ka walaal ahaayeen ayaa lagu xigsiinaya uma banuuhuma labadaa markii la waayo ayaa la odhanaya wax ka farcamay haddana iyagii ma jooga haddii markaa kuwaana la waayo uma banuuhumaa kadalika wixii ka farcamay iyagana saa loo tartiibinayo dee shaqiiqii la horraysiinayo ayaa ku xigaya uma yuqadamu camuljadi min alabaweyn uma min alabi aanilbarigii horena saa u yar shaarne marka la waayo wax aabba la dhashay iyo wax ka farcamayba waxa ugu soo horreeya adeeradii waa adeerka kooaad waa aabbakii la dhashay weeyaan oo isagana loo eegaya ag hooy ag aabbo haddii lawaayo ag hooy ag aabbo kii ag aabbaay haddana la qaadanaya marka aabba kuwa aabba la dhashay laga gudbi maayo ilaa iyo iyagii la waayo farac ay leeyihiinna la waayo marka halkaa laga quusto iyaa waxaa loo gudbayaa awoowayaa la dhashay hadday markaa iyagii nool yihiin ciddii awoowo la dhalatay dhaxalkii iyagaa soo gelay haddii iyagii la waayo wax ka tafiirmay oo iyagii ka farcamay ma jiraan baa la odhanaya marka haddana kuwaa la waayo iyaa la odhanayaa awowo aabbihii yaa la dhashay awogaagii labaad yaa la dhashay baa haddana la odhanaya saasaa loo soconaya isagiina markii la waayo isagii tafiirtiisiiba awogaagii saddexaad baa la tegaya ilaa halka nasabkaagu uu ku dhammaado meel kasta ninkii ka soo gelaya waa adeer fogu waa kala durugsan yihiin markaa waxawey marka darajada iyo wixii ka farcmay la waayo ayaa darajada labaad loo sii gudbaya haddana ta saddexaad haddana ta afraad ilaa odaygii de abtirsiintaadu ay ku dhammaanaysay la gaaro markaa arrintu aysa soo xidho wuxuu ihi uma yuqadamu camu ljaddi min alabaweyni uma min alabi uma banuuhumaa kadalika kuwii haddana kuwaas ilaaleen baa loo sii waday wahaakada saa unu sii wad markaa darajo weydaba darajadii ku xigsa u kac faidaa cudimat ilcasabaatu haddii casabaadkii oo dhan la waayo meeshaa waxba ku hadhin min anasabi casabaadkii xaggii nasabka waa la waayo ninkan wax la abtirsiinaba meesha ma jiro walmeytu catiiqun de inta badan wuxuu noqonaya qofkaasi qof ama adoon ahayoo meeshan aan dee reer iyo markaa qabiil kulahayn ayuunbu dee noqonayaa inta badan ama qof dee maaragtay meel ka soo meel ka yimadan la garanayn marka haddaba haddii uu de nin la xoreeye ahayoo addoon ahaa walmeytu catiiqun walxaalulmeytu catiiqun iyadoo meydkuna uu yahay mid haddaba la xoreeye haddii aynu helno oo ninkani nin la xoreeyey uu ahaa falmawla muctiqu markii qabiil la waayo waxaa loo gudbayaa sayidkii xoreeyey ayaa laodhanaya war ninkani tol ma lehe adigaa u tola haddaba dhaxalkiisii dee adigaa yeelanaya ninkan adigaa xoreeyey yariuhu markaa isagaa kaasaa dhaxlaya bilcusuubati casabanimo ayuu ku dhaxlay dakaran kaana almuctiqu aw unha kaa xoreeye ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqde waa marka keliya ee dumarku ay casabadaa iskeed markaa u casabadaa ay soo galaan casabo ay markaa waxa weya cid kale taageerin marka ay noqdaan waa markaasoo keliya ama wakhtiyada kale hadday casabo noqonayaan waxay u baahan yihiin cid markaa ay casabo la noqdaan oo casabaysa fain lam yuujad marka alcasabatu binafsi baa la yidhahda alcasabatu binafsi iskood bay casabo u yihiin markaa dumarkii wax iskii u casabo ah qofka xoraysay iyuunbaa kami ku jirta fain lam yuujad lilmeyti meyidkii haddii aan loo helin casabatun binasab id markaa casabo ugu ah xaggii abtirsiinta walaa casabatun bilwalaa sidoo kale aan loo helin cid casabo ugu ah xaggii xoraynta iyadan cid uga casabo ah haddii la waayo oo ninkan la xoreeyeyba aanu ahayn fa maaluhu libaytilmaal xoolihiisu waa danguud waxaa lagu darayaa bankigaa lagu shubaya wey baytulmaalkaa lagu shubaya faslu fi furuud muqadara uruudii muqadarada ahayd baynu halkan ku tirinayna wuxu wlfuruudu wa fii bacdi nusakhi wlfuruud lmadkuuratu furuudda lagu sheegay fii kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay faraaidda lagu sheegay sitatu lix weey laa yusaadu calayha waxba lagama kordhiyo toddoba lagama dhigo walaa yunqasu minha waxna lagama dhimo oo waxa weyaan lixdaasi mid lama tuuri karo yani intii la qiyaasay dheh laa yuzaadu alayha yani mid walba intii loo qiyaasay wax laguma ziyaadiyo walaa yunqasu minha sidoo kale wax lagagama dhimo ilaa licaaridin in arin soo darida ay timaado mooyaan kala cawli sida cawlkii oo kale oo dee in maaratay masaladii ay cawl ku dhaco cawlku wax faraadka lagu yaqaane waa in markaa dadkii wixii ay ku yaraadaan oo deetana qofba wax laga jaro dee markaa nusqaan baa imanaysa siyaadaduna haddii radi uu yimaado xoolihii wax soo hadhaan waa lagu celiyaayo radi baa la yidhaahdaa markaana iyadana dee siyaada imanaysa wasitatu sitatu hiya nisf warubuc wahumun wauluaani wauluu wasudusu waa xoolihii kala badh iyo rubicii iyo rubuca barhkii iyo uluaynkii saddex meelood oo laba meelood iyo uluskii saddex meelood oo meel iyo suduskii oo lix meelood oo meel waqad yucabiru lfaradiyuuna can dalika bicibaaratin mukhtasara culammada faraaidku weer yaroo kooban ayay ka cabiraan oo waxay yidhahdaan arubucu waulu wadicfu kullin wanisfu kullin meel dhexay qabtaano rubuc iyo ulus rubuc iyo ulu iyo mid walba labanlaabkii iyo mid walba haafkii taasaa tirada markaa rubucii waa nuskii rubuca haafkiisuna waa umunkii uluka labanlaabkiisu waa imisa waa uluayn uluka haafkiisuna waa sudus wey fanisu fardu khamsatin shan qolo ayaa haddaba nuska qaadata albintu waa bintulibni ida nfaradat inantii meydku dhalay iyo inantii meydku awow aabba ahaa ama ayayhu ah, maarata aabbo ida infaradat markii ay markaa keligee tahay inantaasi kullu minhuma ah, labadan la sheegay mid walba markay keligee tahay oo can dakarin lab aanu la soconin yucasibuhaa casabeeya walaal markaanay lahayn casabeeya xaaladda iyadaa ayay nuskaa qaadataa shuruudo kalaa markaa ku xidhanoo dee faraadka lagu arki doono wlkhtu min alabi wlummi walaashii meydkee shaqiiqada ahayd iyaduna nuska way qaadataa wlkhtu min alabi walaashii markaa xagga aabba ay midka ka walaalahaayeen iyaduna nus way yeelata idan faradad kullu minhumaa can dakarin yucasibuha mid waliba waa markii ay keli ka tahay lab markaa casabeeya markaanu jirin ay keligee tahay shuruuddii kalean loo helo ayay nuskaa qaadanaysa wazawju idaa lam yakun macahu waladu zawjki isaguna nuska u qaataa hadii aanay markaa meeshaa walad jirin oo gabadhii xaaskiisan dhimatay aanay wax caruura ama isaga ha dhasha ama cid kale ha u dhashee aanay ka dhimanin dakaran kaana alwaladu aw unhaa carruurta ka dhalanaysa ama laba ha noqdaan ama markaa dhidig ha noqdaan walaa waladu bnin caruur ay markaa ayay u tahayna aanay jirin wey wrubucu fardu nayni rubucana laba qolo ayaa qaadata azawju maca alwaladi zawjkii qofka dumaree dhimatay odaygeedii haddii ay caruur ka tagtay ay dhashay ama ayay u tahay xaaladaa iyadaa deayay u tahay markaa waa ayay aabbo ya caruurta dhalaysa dhaalka soo geli karta caruurta dhaalka soo geli karta ayeeye dhali karta eeg ayeeyadu iyadu markaa eh, iyadoo dee ayeeye hooyeah wax way dhali karta laakiin caruurta iyada dhali karta waa caruurtay u tahay uun ayay aabbo caruurta iyadu iyada dhali karta waa caruurtay ayay aabbo u tahay lakiin iyadu kuway dhalayso ama ayay hooyey u noqoni ama ayi aabba u noqon yado labadaba u dhexli karta waaya azawju maca alwaladi marka waladkaasi marka waa kuway u tahay baynu nidhi ayay aabbo ay hooyo u tahay ama aw waladilibni ama waladulibniyo waa kuwii ayay aabbo u ahayd sawaaun kaana alwaladu minhu aw min hayrihi caruurtan ay ka dhimatay ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhashay wa huwa ay rubcu rubcu lizawjati waxaa kaloo yeesha laga dhintay xaaskii laga dhintay wazawjatayni waaya iyo labadii dumar ahaaba iyo de wazawjaatiba haddii la doono aniga wazawjatayn bu qor min qoraya idinka zawjatayn buu qoraya ya wazawjaadna u raaciye waa qof nin dhintay hadduu hal dumara ka dhintay iyo hadduu laba ka dhintay iyo hadduu afar ka dhintay intaasunbay qaybsanayaan ee mid walba rubuc ah la siin maayo rubucaa unbay haday keliga tahayna qaadanaysa hadday afar yihiinna rubcii unbay sii kala jajabsanayaan wey waaya eh, lizawjati wazawjatayni wazawjaati ha wazawjaatidu waa matni maca cadami ilwaladi haddii aanu jirin weeyi caruur markaa meydku uu dhalay aw waladi libni ama caruur markaa u aabba u yahay fi zawjati af carabi ahaan zawja marka la leeyahy waxaa fasiix ah xadfutaa intaadan laga jaro oo xaaska zawj uun la yidhaahdo uskun anta wa awjuka awjuka waa xaaskaaga marka waa bilaata saasaa afsaxo fasaaxo badan uu ku yimid walaakina ibaataha fi lfaraa'idi xasanu laakiin marka faraa'idka la joogo in zawjatun la yidhahdo iyadii oo ta'da lagu daro ayaa wanaagsan litamyiizi si loo kala saaro ninkii iyo iyo maarata haweeney waumunu umunku fardu zawjati zawjada ayaale isagana wazawjatayni wazawjaati iyo labadii dumar ahayo wixii ka badnaaba yani umukaas iyaguna qaybsanayaa wey macal waladi haddii odaygooda dhintay uu markaa caruur ka tegey aw waladin ibni ama caruur uu aabbo u yahay uu ka tegey yashtarikna kulluhuna fi umuni afartuba hadday afar yihiin isugu wada tegayaana ku ururayaan wey wauluaani fardu arbacati uluaynkana afar qolo oo dadkii kamid ah ayaa qaata albintaani faakaru laba hablood iyo wax ka badan markii meydku uu ka tago wa bintalibni fa akaru ama laba hablood iyo wax ka badan uu awow aabbo u yahay hadduu ka tago wa fii bacdi nusakhi wa banaatulibni ayaa ku jirta waa istagaysaa una kuwaasina iyaguna haddii aan la casabaynoo dee rag casabeeya meeshaa aanay joogin cid ka sarrayso xijaabtaana aanay jirin kuwaa banaatulibnigaa waxay qaadanayaan iyaguna ulusayn bay qaadanayaan wlkhtaani min alabi wاlummi labadii dumar labadii ay meydka walaalaha ahaayeen labadii gabdhood ay meydka walaalaha ahaayeen shaqiiqaadka ahaa iyo fa wixii ka badani iyaguna haddii rag aanay la joogin ulusayn bay qaata walukhtaani min alabi fa akaru sidoo kale labadii gabdhoodee meydka ay xag aabba ka walaal ahaayeen iyo wixii ka badaniba iyaguna saasoo kale qaadanaya oo ulusayn bay qaadanayaan wahaada arintan noocanihi cinda infiraadi kulli minhuma labadan kuwan shaqiiqaadkaa iyo kuwan liabba waa markay ka keli noqdaan an ikhwatihina raggii walaalaha la ahaa fain kaana macahuna dakarun hadduu labla joogo faqad yazidna calaa uluayni inay ulusaynkiiba wax ka badan qaataan baa dhici karta kamaa low kunna casharan hadday toban dumara yihiin wadakaru waaxidan inankuna u mid qura yahay toban meydkii dhintay wuxuu ka dhintay nin quray walaalayihiin iyo toban gabdhooday walaalayihiin cid kaleba kamuu dhiman falahuna waxay yeelanayaan dumarkii casharatu min inay cashar xoolihii labiyo loo kala jebinoo inankii labaa laga soo qaadi dumarkii waa toban soo maa waa toban gabdhooday walaalayihiin iyo walaalkii markaa tobankii iyaga tobankoodii baa loo dayn inankiina labaa laga dhigi maxay isu noqonayaan labiyo tobankaa qori unbaa xoolihii loo qaybini dee toban qori markaa iyagiibaa qaatay dumarkiibaa qaatay inankiina laba qori buu qaatay markaa ulusaynba way uga badantay tobankan qori marka la isugu daro dee ulusaynkiiba way ka badantay wahiya akaru min uluayha dee toban qori bay leeyihiin tobankaa qori uluaynkii way ka badan tahay waa an sudus wey waqad yanqusna waxaa kaloo dhici karta inay markaa uluayn wax ka yar qaataan marka walaalkood uu la joogo ka bintayni maca bnayni sida maalan oo kale markaynu ka soo qaadno laba hablood buu meydku ka tegey labada hablood waa inag ilahay ulusayn dee labadii gabdhood waa laba labadii inanna mid walba waa laba afar bay noqonayaan lix baa xoolihii loo kala qaybinaya lix markii loo qaybiyo dee labadii gabdhood laba qori baa kusoo hagaag waa ulu ulusaynba maahee ulu bay markaa xaalada iyadaa dee raggii baa batay waulu fardu inayni ulukana laba qolo ayaa wax ku dhaxasha alummu hooyadii idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin wahuwa maa idaa lam yakun lilmayiti waladun xaaladda aan la xijaabayni waa markaan marka ijaabka la sheegay waa ijaabkii yani waa durkin un wey waa riixid inaga nidhi hooyada marnaba layskuma gudbo oo dhaxalka looma diide xijaabidda la sheegaya halkan waa in la yar durkiyo la yar fogeeyo wey wahuwa maa idaa lam yakun maa lam yakun lilmayiti idaa lam yakun lilmayiti waladu waa markaanu meydku lahayn caruur walaa waladun min caruuru awow aabbo u yahayna aanay jirin wala naani min ikhwatin sidoo kale aanay jirin laba iyo wax ka badan oo walaalihiiya walaa akhawaatin rag iyo dumarba sawaaun kuna ashiqaa aw liabin aw lium walaalahaasi ma kala qaadayno ama ashiqa ha noqdaan ama xag aabbo keliya ha kala olaadaan ama xag hooyoo keliya wa huwa iuluu uluku linayni fasaacidan waxaa kaloo yeesha laba iyo wixii ka badan oo min alikhwati walakhawaati min waladi lummi walaalihii rag iyo dumar ma ee xag hooyo keliya lagala walaalmaarata meydka kala walaalka ahaa kuwaasina hadday labiyo wax ka badan noqdaan ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama isku jirba ha noqdaan waxay yeeshaan iyaguna ulukaasay yeeshaan ukuuran kaanuu ama laba ha noqdaan aw inaasan ama dhidig ha noqdaan aw khanaasa ama labeebba ha noqdaan aw albacdu kada walbacdu kada ama qaybina sidaa ha noqoto qaybina sidaa ha noqoto sidaada la sheegaya waa maxay dee waa lagu soo sheegay qaybi laba noqoto qaybina dhidig qaybina khanaasa ama saddexdaba ha kala jabaan kol hadday laba gaadheen maxay kala yihiinba odhan mayno kuwa xagga hooyo meydka kale walaalka ah laba hadday gaadheen ulus unsi haddana la xijaabi wasudusu sudusku fardu sabcatin toddoba ayaa iyaga isagana qaadata alcummu maca alwaladi aw waladi libni waxa yeesha hooyadii markii markaa meydku caruur uu ka tegay ama caruur awuu aabbo u yahay maarata uu ka tegey aw inayni ama caruurkamuu tegina laakiin wuxuu ka tegey laba fasaacidan iyo wax ka badan oo min alikhwati walakhawaati walaalihiiya rag iyo dumarku way doonaan ha noqdaan walaa farqa iyadoon la kala qaadayn bayna alashiqaa'i wa hayrihim ashiqadii iyo kuwii kale walaa bayna kowni bacdi kada wabacdi kada iyo inay ukala maarata kala qaybsan yihiin toona la eegi maayo walaale ma yihiin unbaa la eegi hadday walaalo laba alla helayo wax ka badan hooyadii suduskaasay imanaysaaye uluskii qaadan mayso wa huwa cinda cadami اlummi markaanay hooye joogin markaanay hooye jooginbay de ayaydii wax dhaxlaysa markaana sudus bay yeelanaysa waliljadatayni waalaai laba ayeeyo iyo saddex iyo wixii ka badanee kulmi karaba hadday wada joogaan isku darajana ay yihiin dee intaasunbay qaybsanayaan suduskaa ayuunbay qaybsanayaan walibintilibni waxaa kaloo suduskii qaadata inantii meydku awowga u ahaa maca binti sulbi haddii edadeed ay joogto oo inantii dee meydku uu dhaleen inan meydku uu dhalay iyo inan ay edda u tahay baa jooga markaa tii meydku uu dhalay dee nus yeelanaysa tii ay iyadu eddada u ahaydee meydku awowga u ahaana sudus bay yeelanaysaayo uluaynkii bay sidaa ku buuxsanayaan litakmilati uluayni labadii ulua ilaahay uu yidhi fain kuna natayni falahuma uluaanidii baa loo buuxinayaayo markay tani nus qaadato uluaynkii waxaa ka dhiman sudus baa ka dhiman suduskiibay markaa tani qaadanaysa wahuwa isudus suduskani lilukti min alabi maca alukti min alabi walummi walaashii meydka ay xagga aabba ka walaala ahaayeen iyana way qaadanaysa waa goorma waa markay la joogto maca alukti min alabi walummi ukhto shaqiiqa ah laba gabdhood ay walaal yihiin buu meydkani ka dhintay labadaa gabdhood mid xag hooye xag aabbaba walaalay ka yihiin midna xag aabba keliya ay walaala ka yihiin tii ay xag hooye xag aabba ka walaalka ahayeen nus kolkay nuskii qaadato ayaa iyadana de aayaddii dambe maaragtay suuratu nisa lagu khatimayey fain kaanat anatayni falahuma uluaani mima tarak marka iyagana halkaasaa loo eegayaayo de waa laba walaalihiiye tanna inta uluaynkii ka soo hadhay oo sudusa ayaa iyadana la siinay wuxuu yidhi litakmilati uluayn saasuu ku wa huwa suduska waxaa kaloo yeesha fardulabi maca alwaladi aabbaha ayaa isaguna suduska qaata goorma waa marka meydku caruur ka tegey wey aw waladilibni ama uu meydku ka tegey caruur uu awow u yahay waqad yufradu waxaa kale oo faradka noocaas suduska loo farad yeelaayo las waqad yufradu liljaddi awowgiina in faradka noocaas suduska la siiya ayaa la arkaa yaan booday afwan nacam wayadkhulu fii kalaami lmusanifi dhe hadalka musanifka waxaa kale oo soo gelaya maa low khallafa almayitu haddii meydku uu ka tegey bintan wacaban inan uu dhalay iyo iyo aabbihiibuu ka dhintay falilbinti nusfu de inantaasi nus bay leeda walilabi sudusu aabbuhuna sudus buu leeyahay fardan faral ahaan buu u leeyahay walbaaqi wixii soo hadhayna wuu leeyahay tacsiiban casaba ahaan oo aabbihii xaaladdaa laba kaar buu qaadanayaabaa la yidhio oh, kolka meydkii waxaan dhintay waa inankiisii maalan ama inantiisii labadua way noqon karaa mayd kan dhintay habla unbuu ka tegey uu dhalay iyo aabbihii odaygii marka inantii hablihii uu dhalay dee wa hadday mid tahayna nus bay yeelanaysa hadday laba tahayna labay wax ka badan hadday yihiinna uluayn bay yeelanaya isagii maadaama meeshii caruuri joogto horta sudus wuu leeyay oo waxaa la diidayaa sudus wax ka yar inuu qaato ilan baaqigiibaa mararka qaarkood laga yaabo in markay dad kaloo furud soo intay wax soo galgalaan in odaygii wixiiba lagu suuqgeliyaa laga yaabo markaa si aanay wax ugu yaraan horta kaarhka sudusku ciyaarayaayo suduskiiba horta ayuu horta isaga uu hubsanaya kolka suduskii la hubsado iyaa waxaa la leeyahay haddaba kuwa kalena iyagana waxoodii hala sii wixii soo hadhan ugu sugayaa marka deetana hadday wax soo hadhaanna xaggana lagu soo daraya wuxuu yihi markaa e, falilbinti nis walilabi sudusu fardan walbaaqi tacsiiba wa farduljaddi alwaarisi cinda cadamilabi waxaa kaloo suduska qaata awowgii dhaxalka lahaa cinda cadamilabi markii aabbihii aanu noolayn waqad yufradu liljaddi waxaa kaloo dhici karta awowgii in loo fardiyo oo faral looga dhigo asudusu suduskii ayadan mar kale maca alikhwati markuu walaalihii meydka meydka walaalihii markuu la joogo walaalihii ashiqada ah ama ah, kuwii agga aabba ahaa weeyaan kamaa low kaana macahu duu fardin sadaynu tusaale ka bixinaba uu yidhi kamaa low kaana macahu aba uu la joogo duu fardin qof farallabaa meesha jira oo meydku ka dhintay waxaa kaloo ka dhintay walaalihii iyo awowgii markaa kii faral kalaa dee faralkiisiibaa la siiy markii faralkiisii la siiyo baa waxaa lasu laysku soo celinayaa awowgii iyo walaalihii awowda walaalahan ma xijaabo walaalaha agga hooye unbu dhexalka ka saara laakiin qolyihii kale kuwii ashiqada ahaa iyo iyo kuwii agga aabbo awowgu ma eriyo dhexalka kama saaro wuu la qaybsadaa markaa waxaa deetana la eegaa awowga kolba sida u khayrka badan baa la yeelaayo inuu la qaybsado mid kamida laga dhigo hadday u roon tahay mid ka midunbaa la xisaabiyaayo waa loo qaybiyaa wixii soo haray marka kii faralka alaa wiiisii la siiyo haddii la arko inay markaa taasi ku yaraanaysana waxaa la yidhaahdaa markii faralka meesha laga saaray intan soo hadhay haddii saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan oo uluulbaaqi baa la yidhahda markaas ulusulbaaqigaa iyo in si caadi siman loogu qaybiyo iyo iyo in sudusu jamiicilmaal xoolahoo dhanba sudus odayga laga siiyo saddexdaasaa isaga loo eegayo kolbata u badan yaa la siiya marka haddii sudusulmaalkii uu bato qad yufradu daa weeyaan qad yufradu liljaddi السدس أيضا مع الإخوة وي كما لو كان معه ذو فرد هذه قفر لي وميش كجرو وكان سدس المال oo uu yahay sudusku khayran lahu mid uga wanaagsan min almuqaasamati walaalahan inuu wax la qaybsado iyo wa min uluil baaqi iyo in baaqiga uu ulu laga siiyo haddii sudusku uga fiican yahay suduskaasaa markaa la siinay ka bintayni wa jaddi ikhwati tusaalihii waa ka wuxuu ka dhintay laba gabdhood oo uu dhalay iyo awowgii iyo saddex ragoo ay walaala yihiin saddex ragoo ay walaala yihiin oo dee iyagana markaa awowin odaygan u marka bintaynkii maxaynu siinaynaa uluayn baa la siinaya saddex meelood saddex qori baa xoolii laga dhigayaayo laba qori horta hablahanaa qaadanaya meydku ka dhintay hablihii markay meeshii qaataan hal qori baa soo haray qorigaasaa waxaa eeganaya awowgii iyo iyo saddexda nin ay meydka walaalaha yihiin afar bay ku yihiin wixiina waa qori keliya marka haddaynu nidhaahno hala qaybsado qorigii dee afar ragay noqonayaanoo afar siman markaa odaygii qorigii qorigii rubuc baa kaga soo hagaagaya soo ma haddaynu hala qaybsanidhaa weeyaan haddaynu idhahno mayanee ulusulbaaqi baaqiga uun ulu ha laga siiyo baaqigii waa hal qori hal qori uun saddex meeloodoo meel laga siiyo haddaynu idhaahnona dee taasi rubucii way u dhaanta horta rubucii horta taasi way udhaamaysa haddaynu idhaahno xoolahoo dhan mayna sudusa laga siiyo xoolihii inta dib laysugu celiyo ninka waxa weeye lix meeloodoo meel laga siiyo saddexdii qori markaynu isku celinno aynu markaa lix meelood qaybino meeshii maxay noqonaysaa qori barhkii markaa qorigii soo harhayey barh dhammaystiran isagu qaatay noqonaysaa de kalena iyaga u tuuru yhahda dabada saddexdiinani barhkaa markaa waxa weeye kala jabsada idikuna markaa dee odaygii waxaa u khayr badan inaynu sudus wixii oo dhan ka siino oo qorigii soo haray nus dhan buu qaadanay baynamaa markii hore ama rubuc uu ka helayey ama ulus uu ka helayey soo marka xaaladda iyadaana dee sudus baa loo farad yeelaa suduskaasaa la siiya wa huwa ay sudus suduskani lilwaaxidi min waladilumi waxa kale oo qaata kii keligii ah ee markaa waladulumka waladulumka waa walaalkii xagga hooyo ama walaashii xagga hooyo dakaran kaana aw unha wixii maydka xagga hooyo ka walaalayihiin ka walaalahaayeene ama lab aha ama dhadig ah ama labeeba ahaa hadduu keligii yahay suduskaasaa la siiya isaga alxajbu halkana waxaynu ka gelayna markaa xajbigiiyo wuxuu yidhi watasqutu ljadaatu ayeeyooyinkii way dhacayaan sawaaun waxa isku mida qarubna a qarubna ama ha aw bacudna ama ha fogaadaane bilummi hooyadii haddii hooye meesha joogto ayeeyo dhaxal male faqad buu hooyo oo keliya ayuunbaa rida buu yidhi markaa faqadaa iska daayaaba la qaadan lahaayo dee ayaydii xagga aabbo aabuhuna wuu ridaa ayaydii xagga hooyo hooyuunbaa laga ilaaliyaa ayaydii xagga aabbana hooyana waa laga ilaaliyaa aabbana waa laga ilaa kolba jooga iyada xijaaba oo haddii hooyadu ay joogto hooyadu way xijaabaysaayo dee wixii ay qaadan lahayd iyadaa qaadanaysa hadduu aabbuhu joogana wuu xijaabayaayo de isagay soo maraysa markaa qof qofkii uu soo marayay uu joogo waxba ma qaato wayasqutu ajdaadu bilabi awowyaashuna waay way dhacaano waxa rida aabbaha rida iyagana wayasqutu waxaa kaloo dhaca waladulummi walaalkii xagga hooyo aylahu lilummi weey waa walaalkii xagga hooye iyo walaashii xagga hooye maca wujuudi arbacatin aar haddii la helo iyaguna way iska tagaan alwaladi caruur meydku dhalay dakarankaana unsa ama lab ha noqde ama dhidig ha noqde caruur meydku dhalay hadday joogto walaalkii xagga hooyo iyo walaashii xagga wa maca waladilibni kadaalika sidoo kale caruur meydku awow u yahay hadday joogaan waa saasoo kale wa maca alabi waljaddi haddii aabba joogana waa saasoo kale waljaddi haddii awoowa joogana wa in calaa awowgaas hadduu doon haba durugsanaadee iyaguna walaalihii xagga hooyo dhaxalkii waxba kuma laha wa yasqudu waxaa dhaca waladulabi walummi walaalkii shaqiiqa ahaa iyo walaashii shaqiiqada ahayd maca la helo iyaguna waa albni inaan meydku dhalay hadduu joogo wabnilibni inaan meydku awow aabbo u yahay hadduu joogo wain safara haba fogaada kaasi hadduu doonee haddii uu kaasi joogo waa iska tagaan labadaa mid hadduu joogo iyo wa macal abi haddii markaa aabba uu joogana walaalihii shaqiiqba ha noqdaane way iska tagaan iyaguna wayasqudu waxaa dhaca waladulabi walaalkii xagga aabbo biarbacatin afar buu isaguna ku dhacaa bi haaulaai alaaati saddexdaa nimika soo sheegnay alibni waa inankii meydka wabnilibni inankii meydka uga wahaa walabi iyo aabbihii saddexdaas way ridaan waxaa kaloo ridaan wa bilahi min alabi walum walaalkii shaqiiqa ah meel walaal shaqiiqihii joogo walaal xag aabbo dhaxalkii waxba kuma yeesho wa arbacatu afar qolo yucasibuuna waxay casabo ka dhigaan akhawaatihim dumarkii la dhashay lidakari milu xadilunhayeyni iyaga oo xoolihii wixii markaa u qaybsanaya labkii inuu udhigmo markaa laba dumar oo laba dumara nasiibkoodoo kale u qaadanayo alibn inankii meydku dhalay walaashiio inantii meydku dhalaya casabuu ka dhiga wabnulibni inankii meydku awooga u ahaa inantii u meydku awooga u ahaa oo walaashiiya ama inadeertiiya walaashiina way noqon karaysaa inadeertiina way noqon karaysaa il meydkunbaa u awoowa oo inamadii meydkaa dhalay markaa walaalna noqon kara ilmadeerna noqon karayaan isaguna taa casabaynaya wlaku min alabi walumi walaalkii shaqiiqa ahaa walaashii shaqiiqada ahayd isna wuu casabaynaya walahu min alabi walaalkii xagga aabbo isaguna walaashii xagga aabbo ayuu casabaynaya ama alahu min alummi walaalkii xagga hooyo falaa yucasibu ukhtahu kaasi isagu walaashii oo tii xagga hooyaa iyaduna casabo kama dhigo bal lahuma ulu way siman yihiin iyagu labadaas way siman yihiinoo waxba isma dhaamaan wuxuunbay wada leeyihiin deetana lahuma ulu hal ulu ayay wada qaadanayao si siman ay u qaybsanayaan wa arbacatu afar yariuuna way dhaxlaan duuna akhawaatiim walaalahoodse wax ma dhalaan gabdhihi walaalaha afar dhaxalka wax ku oo gabdhihii la dhashay aanay dhaxalka waxba kulahayn baa jira wa hum waxa wey alacmaam waa adeeradii adeerkiiyaa la dhashay ciddaa la dhalatay cidda dhaxalkii waxba kumale iyada iyada waad dhaxlaysa eedada adigu waa dhalaysaa laakiin iyadu kuma dhalayso wy hadaad weliba waaa unta inanki eedada ataa inanti eedada dhali mayso oo waa kanoo wa banul akhi inamadii walaalkaa dhalay ah, wa banulamaami baa ka horeeya wa banulacmaami adeerku inamadii uu dhalay inamadii aad ilma ahaydeen dhaxalkii waxbay ku leeyihin laakiin gabdhihii aad ilma ahaydeen iyagu dhaxalkii waxba kuma laha wa banul akhi waa walaalka inamadiisii oo kuwii aad adigu adeerka u ahayda ama edada u ahay dhaxalkaagii waxbay ku leeyihin laakiin gabdhihii aad adeerka u ahay ama aad edada u ahay ee inamadaa la dhashay iyagu dhaxalkii waxba kuma laha wa casabaatulmawla almuctiq sayidkii wax xoreeyey casabadiisii iyaguna dhaxalkii waxbay ku leeyihiin kuwii markaa ragga ahaa laakiin gabdhihii la dhashay waxba ku yeelan maayaano sayidkaa ku xoreeyey inankiisii dee dhaxalkii wab ad isagii la waayo inankiisaa soo gelaya laakiin inantiisii soo geli mayso wey wa faradu kuwani waxay uga gooni noqdeen can akhawaatihim gabdhihii la dhashay liannahum casabatu kuwani casaba ayay noqonayaan waariuuna dhaxalkii wax kule wa akhawaatuhum gabdhihii markaa la dhashayna min dawil larxaami dadka uun qaraabada ah weeyaan Eh, laakiin laa yariuuna aan dhaxalka waxba kulahaynoo markooda horeba dee dhaxalka ciddana dhaxalka waxba kumale eh, inantaada adeerka waba dhaxalka kuma laha wahaakada marka iyagu dawal arxaam baa la yidhaahdaae dhaxalkii waxba kuma yeelanayaan marka halkaas darseed ku insha allahu tacala wsala allah waslm ala nabiyina maxamed